بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين من بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في مشية رسول الله wuxuu baab yahay wixii ku yimid qaab socodkii nabiga qaabkuu nabigu u socon jiray lixaadtii ama si tartiib ah xadaثna qtaybaة بن سacيid qala xadaثna بن lahicata cabdالlah cabdالlah بن lahicata waa nin saduuq ah fii diinihi oo cadli ah oo aada loogu kalsoon yahay laakiin xifdigiisa dhib ka jira oo kutub baa ka gubatay baa la sheegaa nimanna way inkaraan kutubta gubashadeedu si kastaba noqotee waaga hore axaadiiii laga wariyey iyo axaadiiii mutaakhiran laga wariyey kuwa horaa fiican man samica minhu qadiima xadiidkiisa waa la quweeyaa khaasatan cabaadalada cabdullahi mubaarak cabdullaahi ibn wahbin cabdullaahi ibnu yaziid almuqri raggaas noocaas adugu qutaybat ibnu saciid riwaayadiisu hadda tan oo kale ah riwaayatu qutayba can ibn lahiica waa la xoojiyaa xadaثna qتaybaة qal xadaثna بن لhycة cabdالlah بن لhycة alfriqi عan abi yunis mawlى لأbi hurayra abi yunis waa nin uu abi hurayra xoreeyey oo la odhan jiray sulaym ibn jubayr can abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaal maa ra'aytu shay-an shay ma arag axsana ka wanaagsan oo ka quruxsan min rasuuli illaahi suubanaha suubanaha sala allahu alay wasalam axad ka quruxsan maan arag buu ihi abu hurayra kaana shamsa waxaad moodaa qoraxdu tajri inay soconayso fii wajhi wejigii qiimaha badnaa ee nabiga ay suu ifahayo ifka ka baxaaya in qorax wejigiisa ay dhex maraysaad moodaa buui iftiinka iyo nuurka ka baxayo walaa ra'aytu ma arag axadan axad asraca ka degdeg badan oo ka laxaadsid badan ka socod dheereeya fii meshati socodkiisa dhexdiisa min rasuulilah hala lugeeyo hala socdana ruux nabiga ka degdeg badan ama ka socod dheer ma arag buui walaa ra'aytu axadan asraca fii mishati qaab socodkiisa min rasuulilah kaanama waxaad moodaa alardu dhulku tutwaa lahu in loo duubahayo dhulka in loo duubahay nabigu suu durbo masaafada u goynaya xawaarahu ku socdo waxaad mooda dhulka in loo duubahayo inaa anagu haddaannu saxaabo lanujhidu waxaanu dhibaynay anfusanaa naftayada lanajhaduna bacdu nusakh baa qora waana isku mid lanajhadu anfusanaa inaa anagu lanujhidu waxaanu dhibaynay anfusanaa naftayadaan dhibayno laxadsi markaan nabiga la socod inaan gaadhno oon la simano oon aanan ka harin baa naftaana ku dhibayna oo ruuxu dabadu iska marahaya winahu suban aal inahu lakayru muktaritin nabigu cadibu iskaga socda waa socodka sida caadiga ah nabigu socodkiisa caadigahaaba ah wuxuu yahay waxaan anagu ku rafaadayn isagoo marka aan laxaatanaynin xaggana aan isdhibaynin baa nabigu aan la gaaraynin buur ee maaha nabigu inuu ugu talagalay saxaabada inuu dhibo taasuu ka hadlay wainahu lakayru muktaritin aan dareemaynin ama cadam iktiraadku waa aabyeelid shayga markaad ku talgasha inaad laxaftana qaab aad u socon socodka iska dhexdhexaadka ee caadada kuana waa qaab socodkiisa dhexdhexaadka ahaa ee iska caadiga ahaa baa nabigu anagu aan ku rafaadaynaa asaguna nin u aaba yeelay markaa inuu ama ku talagalay inuu laxaftada maba ahaba wa inahu ligayru muktaritin ligayru mubaalin ama mucaanin bisayri aw ilsraac weeye waxay hadda ka hadlaayaan xadiidku marka waa xadiid xasana muhayiica riwaayatu qutaybata canhu waa saxiixa qawiya sida axmed iyo keyrka ay ku tageen haddiiba ay socon weydo waa la mutaabaceeyeyo camr ibnu xaarif almisri oo isagu isku sheekhna ahaayeen isku dabaqana yihiin baa mutaabaceeyey cinda ibnu sacd fi طabaqaat wa ibnu xibaan fi saxiixihi marka ku filan waa xadiis marka sugan oo saxiixa waxayna tusaysaa nabigu inuu aada lixaati badnaa oo socodkiisu u dheereynayey oo saxaabadu ku rafaadi jireen inuu asagoo markaa cagtaba u qabto uu tartiib u socdaba mooye qaala imaam atirmidi xadaana cali bn xujr bn yaas asacdi shaykhu ljamacati ila bna maaja wa abaa daawuud wagayru waaxidin iyo hal wax ka badan axmed ibn cabdi tadabi baa kamida ragga uu ku cadfan waxaa kamida maxamed bn xusein abu jacfar marka wagayru waaxidin xubaad kale la waran qaaluu jamaacadaas waxay yidhaahdeen xadaثna ciisa bn yunis ibn isxaaq الsabici can cumar bn cabdillaahi mawlى gufrata ضaciif qaala akhbaranii ibrahim ibn muxamed min waladi cali bn abi aalib waynu soo maray sanadkan bilowgaynu ku soo maray ibrahim bn moxamed muwad cali bn alib inqiaac baa sanad ku jiro awowgii iyo dadka wax ka waranay mausan soo gaarin qaala wuxuu yihi markaasi ibrahim kana caliyun cali bn aalib wuxuu ahaa radi allahu tacaala canhu idaa wasafa nabiy nabiga hadduu tilmaamo qaala kii haduu ahaa kaana idaa masha nabigu markuu lugaynayo taqalaca horay u socod buu lahaa horay u socod taqalaca dhulkuu goosanayay adaa ku fasirayo farihiisa laxaadsigaa dhulka goosan jiray laakiin taqalucu hadda waa atamaayul walmashu ila alamaam ila alamaam horay in loo dhaqaaqo kaanama waxaad moodaa yanxatu nabigu inuu ka hooban oo ka dagaandegi min sababin meel hoosaysa munxadir ah malka iyo laag iyo jiir iyo inuu ka dhaadhici baad moodaa markuu suu nabigu u leaatanay ama horey ugu soconayo sanadku marka dacfi baa kujira waynu soo maray cabdullahi bni cumar cumar bn cabdillaah mm, mawla gufrata daciif wey waynu soo maray sidoo kale ibrahim bn moxamed kama maqlin cali inqiaacaasa sanadkana ku jira xadiidkii toddobaad aynu kusoo maray baabkii bilowga kitaabka ayuu ahaa laakiin macnaha uu tilmaamay axaadiid kalaa ku sugan waynu tilmaanay xadaanaa sufyaan bn wakiicin qaala waa xadiid sufyaan bn wakiicin waa shaykhu man shaykhu tirmidi wa maaja soosaa ma ahayn mise shaykhu tirmidi wanasaa wey shaykhu tirmidi wa maaja qaala xadaanii abi xadaanaa abi abi wa wakiic ibnu jaraax can ilmascuudiy waa nin imaama ila anahu اkhtalaa aw tagayara fi aakhiri cumrihi cبدالرحمن بن عبداللahi المسعوudي baa la yhahda cبدالرحمن بن عبداللahi بن cتبة المسعوudي عن عثمان بن مسلم بن هرمز ضعيف يعتبر xadيiثه يعتبر xadيiثه عن نافع عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه qaala kaana الnabiyu nabigu wuxuu ahaa salى اllahu alayh ali wasalam idaa mashaa markuu nabigu lugaynayo takafa'a hore u socod buu lahaa ama takafaa dhulkuu goodsanayo laxaadsi iyo citaal iyo socod miisaaman oon luudid ahayn buu socon jiray takafuan takafaa takafuan tamayala tamaayula niman baa ka yidhi oo qaabkaas maro waxay leeyiin markuu nabigu soconhayo hore u socon jiray markaa jirkiisii madaxiisii baa dhaqaaqahay kaanama waxaad moodaa yanxatu inuu ka hooba kadagkadaga ka dhadhacayo min sababin meel hoosay soo foorarta munxadir ah takafaa iyo taqalaca waa isku mid ama waa hore buu nabigu lahaa ama waxaa weeye tamaayul baa lagu fasirahaya ama dhul goosad oo cibaara can quwati qadamihi wa mashyatihi baa loo jeeda isaguna sanadku waa daciif hadee ninkan sufyaan bin wakiica waa inagii soo maray inuu nin daciifa yahay ubtuliya biwaraaqihi fanusixa falam yaqbal faturika xadiiuhu aynu soo maray waxaa kaloo dacfi ku jira hadee cuhmaan bin muslim ibn hurmus daciifun yuctabaru xadiiuhu laakiin macnaha matnigu uu tilmaamaya xadiid kalaa tilmaantay baaba maa jaa ya maxaa idin qoran ma nooma qoran anagu radia allahu tacaala canhu baa noo qoran karama allahu wajhu dhib ma laha waa cibaara anahu lam yasjud ligayr illah ila cali markuu saa u caqligaystaba isagoo qaan gaadhin bu waa islaamay marka wuxuu ku abaabay oo lagu tarbiyeeyey tawxiid iyo islaam marka karama allahu wajhahu waa cibaara can anahu lam yasjud ligayr illah anahu ayb marka taas waa hawlo ay bilaabeen ya kan dambe ka hadlaya can ali ibn alib kan dambe an naafic bn jam mucim soo maa an caliy taasuu ka hadlaya marka saasay ujeedaan laakiin keligii ma dad badan baan eh, aan ilahay heyrka usujuudin oo abnaa saxaaba iyo siqaaru saxaaba o dhan baan ilahay heyrka usujuudin marka waa in isku meel la mariyo cabdillahi bn zubayr iyo cabdillahi bn cabaas iyo sayon karam allah waj maldho waa hawl nucmaan bashiir iyo marka rag badan oo noocaasaa jira waa hawlay marka shiicadu ay asalkeedii bilaabeen dad kalena iska kulligood waa karama allahu wajuhahum abubakar cumar cuثmaan karama allahu wajuhahum isku meel baa la marin aysan ka ahayn haddii alayhi salaam la alina kullina waa alayhi salaam haddii taradi le waa isku mid waa hawlay shiicadu la yimaadeen wy dadkuna ay ku taasureen baab ma jaءa fi taqanuci rasuuli wuxuu baab wuxuu ku yimid hagoogtii nabiga hagoogtii nabiga bimacnaa taqanuc hadda asalkiisu waa hagoog add waxaa loo jeedaa laakiin madaxa nabigu inuu duuban jiray oo markaas saliiddii markuu marsado ama cilaan marsado uu mara yar karin yar ku celi jiray baa hadda loo jeedaa <clears throat> taqanuc waa hawagashada asalkeedu ama mara yar oo karin yaroon badnayn in madaxa lagu duubo marka aad wax mariso kale xadaanaa yuusuf ibnu ciisa ibnu dinaar qaala xadaanaa wakiic bnu jarax qaala xadaana rabiic ibnu sabiix azaahid alcaabid almujaahid waynu soo maray ninkaasi inamana daciifiyeen sida raajixa laakin uu saduuq yahay xasan xadiid ah can yaziid bn aban araqaashi dacfi baa ku jira laakiin waa nin yuctabar xadiiuhu <clears throat> can anas bni maalikin radi allahu tacaala canhu qaala kaana rasuul اllah rasuulka ilahi wa sal ly slam yukiru kii badiya alqinaaca karinta yar ee madaxa lagu duubayo qinaacu waa maro yar oo madaxa la saaro markaad cilaan mariso ama aad daashateed saliid marsato ama aad suba ku shubto saan maryihii iyo jidhkii kale iyo cumamadaadii uusan kaaga gaadhin maro baa lagu duubaa haddana waad aragteen bacba duqaydu madaxa gashadaan markay cilaanka marsadaan soo hadda sidaa ma aha bac waxbaa madaxa la gashadaa saan koofiyaddu wax kaaga gaadhin iyo cimaamada iyo yukir wuxuu badin jiray alqinaaca maryaha yararka ee madaxa lagu duubaayo kaana thawbahu xataa kaana thawbahu ilaa marka dambe marihiisa aada moodo thawbu zayatin saliidna maradii saliidle mara nin saliidda ka shaqeeya ama sisinta shiida marihiisa waa u ekaatay marada laga hadlayna waynu soo maray waa maradii madaxuu nabigu ku xidhanaya wey ee ma aha maryihiisi kale nabigu nadiif buu ahaa usulka iyo wasaqna ma lahayn oo marada madaxa lagu xidhahayo saliiddii baa gaadhaysa marka way gududanaysa saasaa loo jeedaa sanadkuna waa daciif waynu soo tilmaanay nabigu inuu laakiin iski u haboogan jiray way sugan tahay markuu ama qorax kulul ay jirto ama cid iska qarin hayo nabigu u haboogan jiray taqanuc waa lahaa maalinkuu nabigu hijroonayey ee guriga abubakar uu soo aaday taqanaca ayib maalin uu madiino joogay taqanaca maalin safar la ahaa tabuog taqanaca taqanuc waa inaad hogoogato maro weyn wax iska saarto isqariso inay maslaxada keenta mooye oo dan ay ku jirta mooyaan ma wanaagsano lama jeclo leanna tuhmay keentaa ruux mm. iska qarin baa lagu dhihi culamadu ma jeclo eh, lamana ammaanin laakiin hadday maslaxo keento taqanuc meahe afkaa la duuban hayaa oo indhaha la qaran hayaa ayib hadday maslaxo jihaad keento ama muxuu ahay mid adduunyaba keento taqanuc wuu banaan yahay laakiin in dhaqan laga dhigto ood haddii kor isduduubto oo isqariso oo lagu fahmi waayo ma fiicno reera tuhmiye reera dareen baad noqon lamana jeclo laakiin maalinkii maka la furanaya fatxu maka saxaabadii ansaareed khaasatan qoyska reer bani khasraj khaasatan reer bani xaarito oo saddex boqol oo nin miil ahaa kulli way afduubnaayeen dharkii camburbireed bay soo xidheen way soo labisteen weliba dhar cagaaran bay u badnaayeen kadib labadaa indhood keliya kasoo jeeday abu sufyaan markii meesha cidhidiga intii la istaajiyey dhowlatusma la marinhaya cabaas baa nabigaa ku yii halkaa istaaji ha arkay ciidanka galhaya maka intay dhan yihiin in badan baa la kari waayey quraashi la bixin waay warkoodi waxaa maray muhaajiriin kaasuu nimankan maxaa waa muhaajiriin kuwan waa reer hebel qoys qoys baa loo maraa ilaa nabigu ciidankiisu qoys qoys baa u diyaarsanaayeen <clears throat> muhaajiriin waxaa la ictibaaran jiray inay qoys waaxida yihiin qurayshigooda iyo dawsigooda iyo haqafigooda iyo ninkooda meel kale ka yimid ee najdigooda kulli isku qoys bay ahaayeen isku baab ansaar laba labaa loo kala qaybin jiray muslimiinta kale gooni baa loo saari jiray qabaail buu nabigu u qaybin jiray qabiilku iyagaa is yaqaana wiilkooda geesiga halyeygooda hawlkarkooda iyagaa garanay haddii niman qalaan oo kuliba laisku sii daayo ishami maayo isla qabsan maayaan mid fuliba haskaroor oon weligiiba xabad hoolininba iskaga kaa dhigaye geesi bale ka dhacday oo berlab ah oo boqol wadaan oga leexanin oo in libaxsan ka taabta ah wasaakaa dhigahaya hadhowna ciidankii buu jebin nin cararay moogtahay wadinku wuuu ka cararay ka carar marka reerku ayaga is yaqaano isnaafo qaadaan oo meydkooda qaadaan oo dhaawacooda qaadaan oo isku waa isku hilbadararhay hilbadarar baa le hawshaas remiyigaa yaqaan idinku ma taqaanaan ilan asxaabu afakada iskaga badan tihiin niman isku hilbadararo isgaran hayaa loo baahan yahay saasuu nabigu uqaybin jiray markay soo mareen nimankii reer bani xaarito oo ansaar nimanka u badnaa ah saddex boqol oo nin bay kusoo mareen laa yuraa minhum ila xudaq riwaayadeed garana saxiixay waxaan bu'da ka ahayn indhaha basa ka muuqda intaa indhaha keliya laga arkaa markaasuu i ciidankan waana ciidanka uhu badnaa ee u ahaa n socdi isku xidhna markaasuu kuwana maxay ahay waa reer bani xaarita ansaar wey reer khasraj wey wuxuu ihi intaan meeshay saaka galaan oo lagu kala bixi buu i ee quraysh baan udigahayaa isdii baan dhihi ciidanka iisii jooji uu orday qurayshay meelaad waxaad fooda gelin kartaa ma soo aragi isdhiiba buui warka jooji warka joojiya isdhiiba buui marka taqanucu iyo talafumku iyo wejigoo la duubto hadday maslaxa diineed ama adduunyo keento way banaan tahay dhibna ma laha laakiin inta badan inaad weji furantaho lagu garto dadku kugu soo hirtaa baa la doonaya baaba maa jaa fi jilsati rasuulilah rasuulka ilahi qaab fadhigiisii qaabku nabigu u fadhiisan jiray wii ku yimid jilsa wey jalsa ma ah xadaثna cabd بن xumayd ibn نصr شhayku mslim wالtirmidi شhayku mslim wالtirmidi صaaxib الmusnad cabd بن xumayd wالtafsir الكabيr qala xadana cafan mslim الbahili shayku اimaam أحmed sheekhu أحmed bu wey caan ku ah qala xadana cabdالlahi بn xasan الcambri can jadatayhi labadiisii ayeyood waynu soo maray waa gabadhi safiya duxaybo ibnata culayba waynu soo maray ila tahay labada ayey waa la garan bay ila tahay can jadatayhi duxaybatu wasafiya binta culayba aw bintay culayba can qaylata binti makrama waa saxaabiya iyadu jaliil ah anahaa ra'at rasuul allah rasuulka ilaahay bay aragtay qayla fi lmasjidi masjidkay ku aragtay wahuwa qaacidun asagoo u fadhiya alqurfusaa fadhi daanyeerayn bay wadaaduu dhihi jireen marka fadhi miskiinnimo wey inaad musalka dhulka dhigto lugahana soo laabato gacmaha saa uga qabsato qurfusada taasaa loo yaqaana inaad samee cabaas adaa luga dhaadheere laab laga celi maya dib iyagoo taagan dib u celi ha ururi agga ururi maya sida hore sida hore saas wey inaad taa ufadhiisato wey lugaha dulka dhiganaysaa lawyaha soo laabi waa soo ururin gacmahaad ku qabsan ninkasta saa wadaadka ufadhiista macalinka saasoo kale wey waliba lawyaha isku dhaweey oo masaa usoo celi marka waa si aan kibir lahayn oo iska miskiinnima oo iska eh, iska deganaanshaa ni boqorada hawlaha ma ogolo boqorku in kursi ku fadhiisto oo indhaha taago oo oo gacanta fidiyo oo isaga dhanba nin tegtegan tegtegan wey oo eebdara ay ka badatay hawlaha nabiga shuqul kuma lahay addoonu ilaahay diray oo ilaahay carbiyey oo rabaayeysan weeyo suu doonu iskaga fadhiisanay haddaan sharcigu diidin marka qurfasadu sidaas weeye <clears throat> fadhi fadhi addoomeed bay waaduuna dhihi jireen oo addoontay dadka masaakiinta waxbarya ayaa u fadhiista bay qurfasadu meesha midda Eh, gacmaha dhulka la dhigahaya baryaha lagu fadhiisanhaya fadhi daanyarayn iyo fadh eh, iqaaga la yidhahdoo kale bay ka duwan tahay tan qurfasadu midaas wey <clears throat> qaala waxay tihi marka falamaa ra'aytu rasuula allah rasuulka ilaahi markaan arkay almutakhashica isagoo ismiski nabi iska degan oo miskiin ah bimacnaa khushuucsan nugul fi ljilsa almutakhashica fi ljilsa qaab fadhigiisa nabigu qaabkaa markuu yahay markaan arkay urcidtu waa la gariiriyt waan gariiray min alfarqi ay min alkhawf cabsi awgeed cabsi awgeed waaba gari nabigu waxay moodaysa sida boqorada iyo nin isla weyn oo agtiisa wixii mara lakala tuurahayo oo aan waxba la weydiin karin oo ayib bay isku naxday gabadha cabsatay xaalkii qaabku wuxuu u sawiraa waxaan ahayn ba aragtay markaasay gariirtay kii nabigu la hadlay yidhi anugu addoon ilaahay baan ahay sida addoomuhu fadhiisan maan iskaga fadhiisan boqor ma ihi isdeji isqabooji gabdha uu u duceeyey sala allah alay slam urcidtu waa la waa la gariiriyey bay tihi min alfaraqi min alkhawf <clears throat> faraqu waa alkhawf wahum yafraquun qur-aanku waad ku aragtay ila tahay sanadku waa daciif sanadku oo dacfi baa ku jiro waxaa un lagu haystaa adugu hawsha u badan waa labada jahaalada labada ayeyood baa ku jira ayib taasaa u daran lakin waynu soo maray inuu xadiidku xasan noqon karo shaahid buu ku leeyay cinda abi sheikh alasbahani fi kitaabihi akhlaaq nabiyi wa niman baa marka qaabka u taxsay nimanna way daciifiyaan marka waxaa laga qaatay waxba inaan jalsada jilsada iyo qaab fadhiga iyo aan la isku dhibin sunanka waxaad ku marteen ama arki doontaan in nabigu kaana yajidu mutarabica inuu eh, sidan loo fadhiistay fadhi goobeedka la yidhahda ee lugaha la isdhaafsado tarabuca ay rag rag badan hadda u fadhiyaa tarabucaa nabigu waa samayn jiray oo u fadhiisan jiray kaasaana u badnaa fadhigiisa tarabuca u badnaa eh, xilligii ay raashiimanayo ee meeshu ay cidhiiri noqoto kale Eh, hal lug buu ku fadhiisan jiray sida atixiyaadka loo fadhiisto kale hal lug lugta kalena wuu taagi jiray lugta kalena kor buu istaagi jiro saas in loo fadhiisto kale sida hadda wadaadka ufadhiyo kale marka kolba qaabka nabigu sura iskaga fadhiisa qaab khaas ahaa u tilmaanaa ma jirin taasna waxay tusaysaa in addoon muslimho iska degan inaad tahay oon kibir iyo islaweyn midna uusan ku jirin xadaana saciid bn abdiraxmaan almaqzumiy shaykhu eh, annasaa watirmidi waayru waaidin eh, afan wagayru waaxidin qaalu xadana sufyaan ibn cuyayna can الزhriy can cabaad sufyaanka inuu ibnu cuyayna yaan filahaya lann zuhri asagaa ku caanbaxay wax ka warintiisa oo inuu saas yaan filahaya haddana wuxuu u qabtay maleedihi anuba i qabtay waa sufyaan bn cuyayna cafwan sufyaan bn cuyaynata abu moxamed alhilaali can الzuhriy an maxamed shaab الzuhri maxamed bn muslim bn cabdillah bn shaab الzuhri an cabaad ibn tamiim alansari cabaad ibn tamiim alansari waa nin iqa wey can camihi adeerkii adeerkii waa cabdllahi bnu zayd cabdllahi bnu zayd bn caasim alansari istashhada fii ywmi اlxara fii yawmi xara yaziid baa dadku laayay muslimiinta ee baaba buu ku jiray saxaabigaas wadaadka adeerkii ah anahu ra'a nabiya nabigu ark sal lay slam mustalqiyan fi lmasjidi waadican ixdaa rijlayhi cala lra nabi maxamed baan arkay bu sala allahu alayh waali wasalam mustalqiyan isagoo jeega jeega ama dhabadhabar u jiifa istilqaagu waa inaad qadaadka xagga qadaadka u seexato ama jeegada dhabadhabar loo seexdo ayib waa fi lmasjidi masjidka masjidkii annabawi uu nabigu dhex seexda markaasu dhabadhabar u seexdo marka madaxa qadaadka dambe ayuu dhulka dhigtay waadican isagoo saaray ixdaa rijlayhi labadiisa lugood mid kamid a cala lukhra labada lugoodna saasaad isu saaranaysa ila tubaad dhulka dhigi tii kale ad ka saari hadi qaabka loo seexdabaa sida marka aad yar nasanayso o kale axaadiis badan baa marka tilmaam diiday qaabka asaga ah qaab u dhow diiday culamadu waxay ku fasireen waa marka aadan asturay ee macawas furan aada qabto kastoon iyo sarwaal iyo midna aysan jirin haddii saa isu dul saarto lugihii cawradaada muuqanaysa ruu xaggaasoo kala fadhiya kaa dambeeya inuu cawrada arkaa laga yaaba laakiin markay maradu weyn tahay oo dhexda lagu ururiyo cawrada la qarsado ama sarwaalba la qabo inaysan dhib lahayn nabiguna sameeyey ayaa ka muuqata laftirkeedu waa iska jiif iyo qaab waxaa weeye iska deganaan iyo miskiinnimo iyo khushuuc iyo tawaaduc iyo alla isu miskiimin ay ku dheehan tahay wy ilan nimanka mutakabiriinta iyo jabbaariinta iyo ragga isla weyn iyo qaabka ma yeelaan ayib marka waana xadiid isaguna صaxiixa xadaثana salat bnu shabiib nazilu almaki nazilu maka shayku muslim wsunan waa shayku muslim wالsunan qala xadaثana cabdالlah bn ibrahim almadani alغifaari matruk اxadii matruk اxadiiث qala xadaثana isxaaq bn mحamed alansariy waa majhuul majhuul weeye can rubayx bn cabdالرaحman bn abi saعيid can abihi abi cabdiلرaحman ibn abi saciid can jadihi awowgii abi saciid alkhudri dee horaan lasoo lasoo sheegayba qaala wuxuu uhi saxaabigaasi kaana rasuulu llahi sala allahu alay wasalam idaa jalasa fi lmasjid nabigu hadduu masjidka dhex fadhiisto ixtabaa biyadayhi gacmihiisu ku garwaaxaysan jiray ama ku doonyeysan jiray waa in gacmaha saas kuu qabo sida haddaan sheegayna loo fadhiisanay waa inaa saas marna dee maraa lagu xidhaa marna haddee go-baa lagu xidhaa beryahan dambena carabtu waxayba iibiyaan iyadoo garaan mara samaysan garaangar ah xab waa la yidhahdaa waa iyadoo samaysan baad yaad gashanaysa dhabarkaad soo gashan lugahaad gashanaysa adna waad ka bixin waad laaban boorsaad ku ridan rixlahayba la socotaa kitaabtaba waxay ku badan tahay maraakisda yamanan tagay bay aada uga isticmaalaan marka ixtabaa biyadayhi way ku doonyaysay ama ku garwaaysa waa inaad gacmaha lawyaha kuso qabsato salkibaad ku fadhidaa salbigiibaad ufadhidaa marka lawyihii aad soo laabtay oad gacmaha ku xajin marka jumcada khudbada la sugahayo ama salaadaha dhexdooda la diidoon axaadiid baa ku timid taana waxaa loo diiday laba macna loo diidayo haddii adoo garwaaxaysanoo gacmaha ku haysta lugaha aad gama seexatood gam-ado gacantan way fakan way faniini ruuxa kugu xiga inaad ilkahaba ka dadaysaa laga yaaba ama aada ganac goysood iyo daba gacanta ilo way faninaysaa ayib adigana waad quruuran oo dhici waxaa kaloo dhacda hurda hurdaa soo degdeg markaa saa u hurdaa durba ku qaban khudbadii dhegaysan maysid marka cinda istimaaci khudbati iyo salaadaha iyo marka laga baqay inaad ruux ku dhacda ama addishon baa la diiday mooye iska markaad ufadhiisad soo jeedo eed fahmaysan tahay lama diidin saasaana nahyiga adugu lagu jamciyaa iyo xadiidkan calaa dacfin fiihi xadiidku matni ahaan wuu sugan yahay oo shawaahid badan buu leeyahay kii hadda aan soo maraynay baa kamid a ah alqurfasa inuu nabigu u fadhiisan jiray iyo shaahidkii cinda abi sheikh alasbahani ahaa laakiin sanadku waa daciif jiddan sanadku waa daciif matni ahaan xadiid kala ku timid laakiin matni sanadku aad buu u liitaa ninkaasi cabdullahi bn ibrahim alghifaari almadani waa matruuku lxadiid wadaadka isxaaq maxamed alansari waa majhuul marka labada cilaba xadiidku waa qabaa baabu maa jaaa fi tukaati rasuuli illah tuka ah. waa waxa lagu dangiigsado ama la jaqilaystee la barkado barkinta iyo waxyaabahaasa tukaa loo jeedaa itikaagii ficilka ah ama masderka ah waxaa tiraadaba asagao ugu dambeeya baab soo socda weeye waa baabka baabka xiga baabu maa jaa fi itikaai rasuulillah wuu iman doonaa filkii nabigu samey oo dangiigsiga ahaa gooni buu sheekh uga hadli doonaa laakiin waxyaabaha lagu dangiigsada loogu talagaya in la cuskado ama la e, e, jaqilaysto wixii buu ka hadlaya almaada almucadda walmuhayaa lilitikaab hadda ka hadlaya tukaati ka humaza walumaza ay lamid tahay ayib xadaثana cabaas ibn muxamed الduri البغdاdي شhيk الأربعة شhيk السنن شhيk السنن weeyaan قال xdثna إسحاaq بن منصور السلولي عن إسرائيل بن يونس بن إسحاq السبيعي عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم متkiئا isagoo ku dangigaan arkay عalى wisaadaة عalى يساar محaلشhaad marka alwisaada wy محaلشhaahidku hadda baabka muطaabaqaynaya calaa wisaadatin barkin calaa yasaari dhanka bidixna u dangeega dhanka bidixda ka jirta marka waa nabiga ku shaqaynaysa intadi kaa saaranaysa haday bidix kaa jirta bidixdaad saaran dhiba ma laha haday kaa dambayso waa ku tiirsan culays ma laha imaamku wuxuu sheegi doonaa tirmidi in lafdigan dambe calaa yasaariha intaasi la tafarudo la gooni noqday israa'iil isaaq isxaaq bn mansuur asaluuli can israa'iil saasuu sheegi doonaa saxna ma aho waa la mutaabiciye laakiin intuu markaa imaamku xusuustay unbuu inoo sheegay waxaa laga qaatay marka dangiigsiga ama jaqilaysiga ama dhinac uleexashada inaysan dhib lahayn kibirna uusan ku jirin oo kaloo baahidaada fadhi ay ku xidhan tahay xadaanaa umayd ibn xumayd ibn mascada baabkan gaadhaya in allahu taala kadibna waynu gabagabaynaynaa xadaanaa xumayd ibn mascad albasri qaala xadaanaa bishr mufadl qaala xadaanaa aljurayriyu an cabdiraحman abi bakrata an abi abi abu bakr nufay bn xaari aلthaqafi qaala qala rasul la sl ly slam alaa uxadiukum biakbar اlkabaa'ir maan idiin sheego ama miyaan idiin sheegaynin biakbar اlkabaa'ir dunuubta waaweynka u weyn kuwa u weyn qaaluu waxay dhaheen bala ya rasuula kabiiradu tacriif lkabiira aad baa loogu dagaalamay wali waxay dhaheen waa dembi kasta oo ilaahay goodi uu ka ka ratibay laiskugu goodiyey cadaab iyo ciqaab ama waa dembi kasta oo xad iyo cuquuba laga ratibay ama waa dembi kasta oo cadaab laga ratibay imaana waxay dhn waa dembi kasta oo nas goona ah oo ku yimid anahu min alkaba'ir dagaal badan baa ka dunuubtu inay waaweyn tahay dunuub waaweynay mid yar ay leedahay iyadoo masaladaasi masala muran badan ku jira ma aha niman baa ijmac soo guuriyay ijmaacana maxfuud ma aho jamaaca min asalafba waxay leeyihiin kullu dambin waa kabiiro jamaca min asalaf baa kullu dambin waa kabiira yidhi waana hadal saxan bictibaar man casaytahu allahaad caasinaysa maka la eego dembi yar ma jiro haddii suubanuhu aad waxay ku khilaafto iyo haddaad wax weyn ku khilaaftaba nimaa nabiga xurmay nin baa tahay mat soo saas ma ah haddii ilaahay wuxuu kaa reebay oo yar aad ku dhacdo iyo haddii aad wax weyn oo rabbi kaa reebay oo ilahay ku ku dhacdaba marka alla la fiiriyo dembiguma yaro waxa ciqaabtee ka dhalan ama axkaamta ka dhalan baa kala yar mooyeen allihii aad caasidaad ku gacansayd ee dhankiisa maka la fiiriyo hawshuma yaray ujeedaan waana khawaarij madhabkooda ayagu waxay qabaan gebi ahaanba bicti baan iska badaayay dunuubtu maba qaybsantay taagan yihiin db khawaarijta kamid a ah, kulligood ma ahe kullu dambin waa kabiiray taagan yihin ayagu ayib ra'yigaas iyo ra'yiga jamaca min aslf laga soogo isku mid ma aha iyagu waxay leein bictibaari man casaytahu kabiiradu ay noqonay sagiiradu leanna waa waa idaafi waa nisba idaafiya dembigu marka laga fiiriy ma yataratab calayhi min alcuquuba wاlcadaab ama tafsiq iyo cadamu tafsiiq ah dunuubtu way qaybsamaysaa ama in la dhaafo biduuni tawba iyo mid loo shardinayo bitawba xaggaa marka laga eego axkaamtaasi dunuubtii kabaair iyo sakaair bay noqon markii inaad alla ku gacansaydho ilaahay caasida laga fiiriyana dembigu ma yaro wey oo kulligii kabiiru macnahaasi iyo xaggaa ka noqonay qaalu waxay dheheen bala yaa rasuul allah nabi allow noo sheeg alla magane waxaa weeye waan u baahanaa cilmigaasi qaala wuxu uhi alshraaku billah kufrigaa loo jeeda culama waxay leeyihin ishraaga hadda waxaa loo magacaabay isagaa u badan shirkigu dunuubta kufriyaadka lagu dhaca shirki baa u badan laakin waa cibaara can اkufri lana اkufra acamu min ashirki shirkiguna waa nooc min alkufri macnahaasaa loo badan yahay niman yidhi waa isku midna waa jira niman cagsiyeyna waa jira laakin sida arjax ee loo badan yahay kufrigaa caamsan ayb fakulu shirkin waa kufr walaysa kulu kufrin shirka nebi maxamed in la inkiro ama meel lagaga dhaco ama wax laga sheego waa gaalnimo diinta lagaga bixi biijmaci salafi saalix laakiin shirki ma ah in qiyaamo la dafiro la inkiro jirideeda ama janno iyo cadaab la inkiro waxaa wey waa kufriga gaalnimo diinta lagaga baxaayo shirkisa laakiin ma ah shirkigu waa ilaahay xaquu mudnaa in cad kale la siiyo ilaahay xaquu lahaa axad kale in loo meeriyo tashriican aw taxliilan aw taxriiman ama muxuu asmaadii khaaska ahayd sifaatkii khaaska ahaa ilaahay wuxuu keligii lahaa asaguna mudnaa in axad kaleo makhluuqa jin iyo insi iyo geedi wuxuu doona ha noqdeen loo meeriyo la siiyo taasoo shirkigu noqonaya marka shirkiga ka khaasan alshraaku bilah ilahi in loo sharig yeelo way dunuubta waaweyn wa cuquuq labadii ku dhashaen lagu caasigaroobo cuquuq lwaalidayn hadda kooban oo caaqinimada iyo caasinimada waalideynka ay leedahay ma jire waxay culimmadu leeyihiin ee kusoo ururiya marka uun lasoo dhaweeyo waa in waalidka wax walbay u baahan yihiin oon sharcigu diidan loo sameeyo wax walba ood awoodo oo diintu aysan diidin in loo sameeyo wey hadal xunna aan lagu oranin loo dhaga nuglaado inahaas wey xataa cibaadaadka aad samaynaysay mararka qaarkood waxaa la rabaa in laga horumariya ayaga berigoodi sunaysiga iyo haddaad tahay qolyaha qaba inay salaadu jamaacadu fardu kifaaya tahay oo aan farducayn ahayn iyo waxyaabaha noocaasa inay macsiyo ku amraan ama waajibka tegidii ku amraan mooye wax walba lagu adeeci waaliga waalidka waa loo ixsaanfali waan la adeeci ilaa fi irtikaabi muxaramin aw tarki waajibin hadday ku dhahaan hooye waxaa weeye sunooyinkan iska badaayo halkan ad iisoo fadhiisa aan ku dhawrte waad fadhii halkaasaad fadhidaysa ayib waajibaadku maan looga tegay nin iyo maxay ahayday hooyadda waba igu feli maysa anu sawir maihi bombale adag ku tala warkaa sheekadaas hadduu waalidku halkaa ii fadhi waa inaad fadhido wy waajibaadkan baan looga tegayna iyo muxaramaadkan loogu dhacayn dartood <clears throat> waxyaabaha shubahaadka ah ee khilaafku ka taagay masaailka la isku haystay ijtihaadiga ee shubahaadka ah kudhacooda ma lagu adeecin waxaad u aragta inuu eh, culmadu ay dhaheen shubha ku jirta xaaraanna ma dhihi karo xalaala ma dhihi karo laakiin shubha wey laakiin altawarucu waalixtiyaadu waa in laga fogaado hadduu waadi ku dhowr wahaasi baahi badan baa jirtay carruurtii baa iga baahan oo reer badan ba hawshaan gal wadaadaxwi waad gelaysaa lianna xaaraam cad ma ah nimanna waxay leeyihiin shubhadani wadiiqo kuu geyn weeye xaaraantii sadu daraa'ic waalwasaa'il almuaddi ila almuxaramna waa laisku in la joojiyo waa asal lagu adeeci maayaa loo badan yahay qaala wuxuu ihi saxaabigii ahaa abu bakr wa jalasa rasuullah rasuulkii baa fadhiistay wa kaana mutakian marku lagu dangiigay oo wasaadu ku dangiigay wey xadiidkan marka maal baabka waa ka baxsan yahay tukatu rasuulilahi buu baabaystay haddana wuxuu keenay itikaagi baabka haddaba in loo dibdhigo iyo munaasabadu iyo tartiibka faniga uu keenaya wa kaana mutakian nabigu waa dangiigay laakiin riwaayadka qaarkood baa tilmaamay inuu nabigu eh, jailaysnaa oo shay ku jailaysnaa qaala wuxu uhi washaaat zuur nabig wuxu uhi washaaat zuur akbaru kabair waxaa ka mid a makhraati beenaadka washaaat zuur makhraati beenaa in la furo waxaadan ogeyn oodan ka qabin baad makhraati kan ka gelaysa aw wa qawl zuur hadalka beenta ah waa min baabi cafi اlcaami cala alkhaas wa haddaan awdan tii ka dhigno ayb lanna qowl zuur hadal been oon jirinoo la sheego baa caamsan shaatu zuurkuna waa nooc khaasoo kamida min qwl zuur min qowl zuur riwaayada bukhaari baana ka fiicano awdan waa shaku raawi riwaayada bukhaariya keyrkiiba waxay ku timid washaatu zuur wa qowl zuur oo wadaad socdo ah taasaa marka ay ku cadday qadiyadu washaatu zuur markhaati beenaad waxaadaan ogeyn ood furto marag aad beenood jiro ood ka markhaati kacdo iyo wa qowl zuuri hadal beenood fuqahadu waxay leeyihin be halka beene la sheego kabiira ma ahay taagan yihin bacd lfuqaa waxay leeyihin beenta alkidba alwaaxida laysat bikabiira xadiidkuna wuxuu ina siinhayaa ina tusahayaa in hadalka aan jirin iyo kidbada waaxidada ay kabiiro tahay ilan alkidba alwaaxida waa min qawli zuur min qawli zuur wey marka eh, ra'yiga fuqahadu waxaad moodaa xadiidka daahirkiisa ka xoog badan fuqahadu badankood keligood m e, ijmac ma ah qayb kamid ah hawshaasi tilmaamo inu dhaqicid kamid yahay iyo xaafidku kamid yihi qaala wuxuu hi saxaabigii nabigu waagi hore markuu sheegahay shirkigii sheegahay iyo cuquuq lwaalideyn uu sheegay nabigu waa iska fadhiya u iska dagiigsan u jaqlaysta markuu soo gaadhay makraati beenaad iyo hadal beenoo la sheegay nabigu waa fadhiistay dareen cusub buu nabigu abuurhayaa wuxuuna dareensiinayaa dhegaystayaasha iyo dadka fadhiya in labadan dembi lagu degdego xaggana ay badan yihiin dadkan ay halaagahayaan laakiin caaqnimadu dabcigaaba diidiba gaalad gaaladayn ilaahay rumaynin caasiga waalidkii caasi waa nin xun buu leeyahay leanna waa waa usuul caamay diimuhu wadaagaanba midka dabcaabudka ah wuxuu farhayaa in caruur waalidka loo baarimaan sameeyo waalid in laga dadaalo wax laisku raaciy wey shirkiga nafsasha waa masalo weyn oona aan muslim ku khaldamayni ilaa naadiran laakiin hawsha inta badan dadku ay ku dhacaan ee laska fududaysto waa markhaati beenoo la fura iyo been la sheego wax lagu baaba'ayna wey reero dhan bay rogaysa been baa la iskugu rogmadaa marka waa in la dareensiiyo dhegaysaha in wax isbedeleen hawshana culus tahay qaala wuxu uhi saxaabigu famaa zaala rasuulu lah rasulka ilah muusan ka zuulin yaquuluhaa inuu leeya waadhi waa maxay alaa washaatu zuur wa qawlu zuur wey alaa washaatu zuur wa qawlu zuur xataa qulnaa ilaa anu isnidhi laytahu sakata alaa nabigu hadduu iska aamusi lahaa waana gaadhsiisho way fiican lahayd alla nabig mus nabiga unaxaahayaan celcelinta nabigu celinhagana uu codka kor uqaadahayo bay nabiga u danqanhayaan oo waxay leeyihiin nabigu waan fahanay muu intaa ku daayo oo nasto nabigu saasay leeyihiin <clears throat> waxaa laga qaatay xadiidkani fawaaid dhowr minha waxaa kamid a ah in ay kamid tahay dhaqanka mucallimka muxanag ee mujarabka in axkaamta qaarkood iyo masaailka qaar uu celceliyo si loo fahmo famaa zaala yukariruha xataa qulnaa laytahu sakat waxaad arkaysaa inuu nabigu ka biday ataa saddexdii saddexda nabiga caadad inu saddex goor wax ku celiya caadadi u ahay hadda waxaa weeye caadadu xataa nabiga ka baxay ilaa u danqadeen oo unaxeen nabigu intuu hawshaasi ku celinhaye o isku dhibhaya inay saxaabadu fahmaan oo weeleeyaan oo marka waxaa la rabaa in eh, taas waa laga qaatay tikraarku inay kamid tahay waxaa kaloo laga qaatay aadaabta mucallimka mujarabka waxaa kamid a ah in uu u bandhiga ardada masaa'il uu dareensay inaysan ku baraarugsanayn yani wii lagu weydiiyey keliya ka jawaabto oo anugu sidoo halkaasaan fadhian wixi un la weydiiyo un baan soo day aysan fiicnayno mararka qaarkood masaa'il badan la cardiyo oo tiraada masaladaa ka warrama hawshaasaa jirta tanaa jirta tanaa jirta wax loo faa'iday wax cusub dadka loo faa'iday waxaa kamid a culimadu leeyihiin in usuusha waaweyn ee caashagaratayda ah mararka qaarkood lagu celceliyo oo la sheego litaqarara walitarasakha fi lquluub shirkigu iyo cuquuqu iyo hawlaha hawle ay fahmayaan wey saxaabadu oo ninka diinka soo galay iyo ninkii labaatan kun sana ku jirayba ay wada garanayaan haddana litaqriid walitarsiikh baa loo sheegi wade waxaad arkaysaa haddaad masalada tawxiid ka hadasho ninkan tawxiid unbuu ka hayaay wadaadka tawxiidku nagu filan ashhadu an laa ilaha ila allah wa anna maxamadun rasuul baan leenahay tawxiidkan ka baxo fiqyaad iyo axkaamti maa la galo waaga dambaa hawl tawxiid oo asalaa dhicinkaasu bahashay ah ku fadhiisan oo dhex bariiqsan oo hawshan hawl saalan maaha saddex iyo toban sano nabigu u taagnaa tawxiid keliya in la qariro oon xukum sharciga usan soo degin fiqiyaad iyo camaliyaad aan la keenin tobankii sane axkaamta tashriica ay degaysana tawxiidkuna waa degahay isaguna saddex iyo toban sano keligii baa laga hadlaayay iyo alusuul alcaama usuul caama iyo tawxiid baa laga hadlaayay tobanka dambena waxaa weeye tawxiid iyo axkaam oo soctaa socday asaaska tawxiidka hadduusan kuu hagaagin waxba kaa socon maayo ayib hadda waxaa soo baxayba eh, markii la ogaaday muslimiintu inay dalban hayaan in diinta lagu dhaqo oo axkaamta lagu dhaqo oo shareeca lagu dabaqo oy leeyihiin yuhuuddu waxay samaysteen eh, jewish state yani eh, addawl alyahuudiya alxukuma alyahuudiya nasaaradu waxay leeyihiin mxuaa ah, nasa mxuaa ah, christian state baa jira soo ma jiro vaticanku maxay yihiin waa dawla diiniya maxda cid ay ka amar qaadato uusan jirin baybalka xukuma laakiin muslimiinta looma ogolo islamic state adawla alislaamiya mamnuuc wey ninkii sheega crus mistres baa ku fakanhaya muslimiintu marka la ogaado inay dalbanayaan diinkoodi iyo kitaabkoodii rabbigii in lagu xukumo oo wax kale aysan ogolayn ba waxaa la bilaabay in la kaartay kuba wax cusub la keeno haddabad waxaad maqlayseen dasaatiir lagu qoray ama niman ku dhawaaqahaya annagu waxaan ku dhaqmaynaa alshariica alislaamiya binaa cala almabaadi walusul alcaama alusul alcaama lilislaam baan ku dhaqmaynaa walmabaadi alcaama lilislam baan ku dhaqmayna waa kufri diinta lagaga bixi la soco haata diinta lagaga bixi waxaan rabnaa in lagu dhaqmo binaan cala alaxkaam altafsiiliyati lishareca alislaamiya axkaam tafsiiliya in lagu dhaqmaan rabna mabaadi alcaam maxaa looga jeedaa waalidka in la ixtiraamo waa mabda caam diimaha o dhan buu ka dhexeeya cadaaladda alcadlu walmusaawa iyo garsoorku waa mabda caam ah marka hoos loo dego wuxuu dhihi cadli wuxuu noqon marka tafsiiliga ah waxay shacabku u arkaan inuu cadaalad yahayba saariqi waxaday mabdaa caamka waa maxay in lagula dhaqmo cala alcabd cadligu wuxuu keenayaa cinda addastuuriyiin wاlmalaaxida aan fahansanayn shubhadan ayada fahansanayn in lix bilood la xidho xoogaan la ganaaxo dhowr maalmoodna beeraha lagu fulo inta dha dharki maxaabiista loo xidho maca salaama cadligii baa laga oofiyey wa hada waa camalu calى اlusuuli wاlmabaadi alcaama lisharica alislaamiya warkaad waad fahansaen bay la tahay idan mabaadi caama taasaa looga jeeda waa usuul diimahoo dhan ba ay ka wadaagaan caqliga bani aadamkana uusan diidaynin laakiin lama rabe waxaan rabnaa maca almabaadi alcaama in lagu dhaqmo bilaxkaami atafsiiliyati aljuziya saariqa cadligiisu waxaa weeye gacanta in la gooyo kii zinaystay hadduu muxsan yahay waxaa weeye cadliga tafsiiliga ah in la dhagax lagu dilo midka aan guur xalaala ridani iyo galmo xalaala waa in la karbaasho shaaribulkhamrigu waa in la ciqaabay cadaaladu keenaysa ila daru sameeye ciqaabtu waxay noqonaysaa in la canaanto agtooda waxay keenaysaa in la ganaaxo laga qada lacaga lagu ganaaxo ayib warkay wadaan warkaas wey iska ilaaliya hawsha iyada yaan laydin kaartaynin kolba wax cusub baa laydin dhiibi markaas iska wada odaysaan waxaan u baahan nahay in shareecada islaamka loogu dhaqmo bidiqati watafsiil usuusha caamta furuuc bay leedahay furuucdiina sharciga caddeeyey nebi maxamed baa lagu soo dejiyey oo fasira oo dabaqay asagoo suubanuhu gaajo darteed buggiisa dhagax ku xidhahay oo abu hurayra gaajo darteed u dhacayo giirka lagaga istaaga waynu soo marray ayuu xuduudda oofin hayey oo madiine gacantana goyn hayey raggana karbaasha hayey dhagaxna ku dayay ninkii zinaystee muxsan ah matamise ma ah warka waa inaad fahantaan idinkuu daacaqurmahay oo daare iyo cimaarada dhistay baa le baahi baa jirta dadki maxaa xad la ofanaya maaa waan baaba xoolahaad haysataan hadduu nabi maxamed heli lahaa adduunka o dhan buu fiicashatu duxaha ku qabsan lahaa oo gacan ku hayo baahi yaa bogisu dhagax ku xidhan yahay abu hurera suu hayo qallafahayo oo madaxa lagaga istaaga baahi awgeed ninkii xad ku dhacana xadka rabbi buu ka oofinaya kii asaga ku xadgudba uu iska cafin caasha maxay tahay maa kaana yantaqimu linafsihi ilaa an tuntaهka xurmaة min xurmaat الlah falaa yaquumu axadu liadabihi falaa yaquumu shayu liadabi riwaayo kale haddii nabiga lagu xadgudbo o asaga wa laga sheego oo xataa la caayo oo la aflagaadeeyo nabig wuxuu o iska iska fadhiiso waa iska sabraaya raxima allahu akhi muusa laqad uudiya akara min hada fasabr haddii laakiin diinka ilaahay laga agbaxo falaa yaquumu liadabihi shay-un wax nabiga qaban kara oo hor istaaga lama arko hada wa xuquuq llahi alkhaasa xuquuq adugu aada leedahay iska cafi aakhara geyso habeen hor hor alle habeen aakhara geyso taa war lagu yaqaano wey calaa ahli sira bay saxaabada ku socdeen waxaa ka sheekeeyey ibn abi mulayka waxaa ka sheekeeyey mxuu ahaaye abdiamaan asulami baa ka sheekeeyey wuxuu ihi asxaaba nabi maxamed duqay waagi dambey waayeeleen dee taabiciintu ay wax garteen ay soo kordheen niman duqay oo timaha iska cilaanto oo xillaankii xalay marsadeen cirada garka mariyeen farahu kaga yaallo ula bakooradoo cacaban oo dhexda lagaga qabtay macdan lagaga kabay iska wato bay ahaayeen faida kaanat alxaqaa'iq kaanuu hum rijaal haddii laakiin ah, gaalaha lala xisaabtamo oo diinkaa loo higi ay noqotona ayagunbaa meesha kusoo hadhi wax waxtari ee ummadda u ciidmi ee diin difaaci ee geeri ogolba waa ayaga riwaayo kale ninka saa iskaga miskiinka mutawaadica mutakashica sidii suubanihi ku dayday faidaa uriida axadu minhum diinahu daara xamaaliiqu caynayhi kaanahu majnuun waa riwaayadii haddii midkood diinkiisi wax laga sheegay ama lagu xadgudbo ama diintii lala faragashado indhaha wareegi sidii nin waalan bu kula dhaqmahaya sidii nin waalan odayga miskiinka ubaashayba maxaad u diinkiisi iyo islaamka kuu geeyey haddii laka adduunyadiisii iyo lafiisa dankaama laha uu iska sabraaya inagu hawsh baan cagsinay haddii diinta lagu tumanhayo oo nabiga la oo islaamka lagu ciyaari oo saxarada iyo malaxa lagu tiri dan kama ledi ninka u badan baa dhih in muxuu saa u yeelay diin darada maxay ahay ninkaas ninka u rooma weeye iimaanku uu boqol boqol qanjaha iimaanku marhayo keenna kale danba kama lahaba laakiin ninkii qoyskiisa wax laga sheego ama la yidhahdo midgaan baa tahay adaa midgaana la yidhaahdo oo gun baa tahay la yidhaahdo ama lafiisa wax laga sheego labaatan maxaad war labaatan socoto xidhiidh ah ilmuhu kuu qaadi ku dayn mahayo geed iyo gogol buu ku geynhayaa maxaa jir ninkan aabahay wax ka sheegay aftirkayga iyo nasabkayga buu duray sharaftaydibuu meel kaga dhacay wax idan kala badbaadin lama arko laakiin sharafta islaamka iyo tii diinta iyo tii alle iyo tii rasuul dan kama lihin waa dhaweyd baa nabiga aynama wax ka sheegeen soomaaliyadoo idaaca isku sheega iyo wargeysi isku sheega wadaadaa ka dhiidhiya hawsha soomaali wadaadahoo dhan ba waadi eedanaysa kii dembiga galay ee nabiga sawiray ee nabiga bahad dilay intay ku duuli lahaayeen waxay haystaan ninkii nabiga u ficilooday bay saaran yihiin meel loo wada garan maysid rabbigaa un baa garan wa rabuka yafcalu maa yuriid xadaanaa <clears throat> qutayb bnu saciid qaala xadaanaa shariik bn cabd llahi naka an cali bn aqmar can abi juxayfata wahb bin cabd llahi swaai qaala qaala rasul sl lay slam amaa ana anigu miyaa falaa aakulu muttakian nin ani yidhi dad iska reeb bay dhihi jireen soomaalidu amaa ana falaa aakulu muttakian anigu dengiig iyo janjeersi iyo dhinacma u jiifa waxba cuni maayo ninkii samayn isagay u taallaa wey culamadu marka siiqadan oo kale waxay leeyihiin waa siiqatu nahyin bay u taagan tahay macna nahyi bay qabtaa wey hadduu nabigu uusan yeelaynin xumaan buu ka sarigto oga tega wey dhaqan mutakabiriin wey adna ka tag wuxuu nabigu ka banafay ka santaagay iskaga santaag ayib inuu markaasi qarino kale ay kutustay iyo siyaaq kale kutustay wuxu inuu iska caadaba yahay mooye ama ama ana falaa aakulu muttakian xadaana maxamed bashar bn dar ljamaca qala xadana cabdiraxman bn mahdi qala xadana sufyaan aلthawri can cali bn aqmar an qaala samictu aba juxayfata wahab alkhayr wah bn abdillahi suwaay yaquul qala rasuul lahi laa akulu muttakian laa akul waxba cuni mahayo muttakian aan xaal aan dangigo oon janjeero dhinacaan lannu culum waxay leeyihiin laba macnaa ku jiro oo loo diiday midna waxaa weye kibir bay tusaysaa isla weynan kibir iyo isla weynan kibirna allah iska leh iyo santaag bay tusaysaa adoo janjeerad afka ku burato dantada seexo ama janjeerso ama dhaisaday ugu taalla marka dambe ayib kibir bay tustaa nabiguna walaysa min almutakabiriin iyo takaluf ta labaad caafimaad ahaanba ma fiicnay leeyihin mariga iyo hunguri mareenka iyo meeshan tuubooyinka waxqaaba wax toosanoo mustaqiima ayaa ku wanaagsan inuu saa u galo adoo janjeeray adoo jiifo iyo in xaalad caafimaad ay keento caafimaad darro keentaa laga yaaba ama aad ku saxato ama aada margato ama kacadba uu kaa maro wixii kadibna halkaaba aad qalaf ku tiraa ilan meel lagu ta inay neeftu soo marto iyo aariyadu iyo meel wixii quud ama ah mxuu ahaayey gazina inuu maro loogu talagalay baa jiray wixiiba marka xaalad caafimaad darna waa ku jirtaa xoogow edab darre iyo akhlaaq darre kibirna waa ku jirtaa bay wadaaduu leeyihi xadaanaa yuusuf bnu ciisa bnu dinar qaala xadaanaa wakiic bnu jarax qaala xadaanaa israail bnu yunis can simaak ibni xarbin can jaabir bni samura qaala ra-ytu nabiya sal ly slam muttakian calaa wisaada xadiidkan buu ahaa inuu hormariyo xagga uu geeyo mise uuba soo laba gorceliyeyba xadiidka u horreeyeen soo maray baabu maa jaa fi fukaati buu soo celiyey bisanadin bisanadi nafsi mise bisanadin aakhar bisanadin aakhar oo ku imanhaya israail israail kusoo dhacahaya raaytu nabi sal slam ba arkay mutakian asagoo u dangiga calaa wisaadatin alaa mutakian asagoo ku dangiga oo ku jiqilaystay calaa wisaadatin barkin barkin yar barkin kudhe carbeedka oo kale ah ayib ama barkinta caadiga ah ee gacanta las ee madaxa la saaro midda iyadoo madaxa la saare habeenka la barkado makhida la yidhahdaa iyadu wasaadadu waa barkimaha yararka lagu talagalay ama lagu fadhiisto salka la saaro ama jiqilka la saaro kuwaasaa wasaado tan iyadoo la barkaday ee lagu seexdo ee somaali dhahaan laguma fadhiistay dhahaan mada xanuun baa laga qaadaa waa taqaanaa somaali warkeeda barkinta habeenka lagu seexdo inaad ku fadhiisato kumay ogolo ood salka dhigato waay udhima ruuxa ku seexdaa madax xanuuni doonaa bay leeyihin baandhoolba u baahan doonaa iyo kinin hawlaha meela ka keenan garan maayo ma la tijaabiya mujarab aha mise waa hawle iyagu ay keensadeen laa adri waxay tahay kule weliba reer konfureed ba usii badan hawsha aada u difaaca oo ku dagaalama qaala abu ciisa tirmidi wuxu uhi lam yadkur muusan sheegin wakiicun calaa yasaarih lafdiga calaa yasaarihi muusan sheegin wakiic ee waxaa soo sheegay isxaaq mansuur asaluli isxaaq mansuur asaluli baa soo sheegay can sraa-iil wakiic can israa falam yadkur lafdiga calaa yasaarihi ah hakada rawaa ayru waaxidin can israaiil naxwa riwaayati wakiic wahakada rawaa ayru waaxidin sidaasuuna hal nin ka badan ku wariyey can israiil ka wariye naxwa riwaayati wakiic riwaayada wakiic oo kale oo cadamu dikri yasaar ah lafdiga calaa yasaarihi ardada wakiic badankood ardada israaiil badankood ma aysan sheegin wakiic rag badan baa ku raacay inaan la dhihin nabi maxamed waxaan walaa naclamu ma ogin buuhi axadan axad ruwaadda ka mid aho rawaa wariyey sheegay weeye fiihi fi xadiidi ku sheegay calaa yasaarihi ilaa maa rawaahu isxaaq ibn mansuur can israa'iil bimacnaa isxaaq ibn mansuur assaluuli baa la infiraaday lafdiga ah calaa yasaarihi sidaasuu sheekuu leeyahay saxna ma aho aniga soo tilmaamay cubaydillah bn muusa baa asna wariya can israa'iil xadiidka cubaydillah bn muusa baa wariya can israa'iil ka wariya kamaa rawaahu isxaaq ibn mansuur assaluuli sidoo kale isna fadakara calaa yasaari tafarudka isxaaq mansuur uu la tafaruday uu imaamku sheegay sax ma aha xadiidkaas riwaayadan waxaa soo saaray darimi cabdirazaaq baa isaguna soo saara aydan can israa-il wax ka wariya laftirkiisu calaa yasaarihi xaafidka ibn xajar baa faaidadaas laga faaidaystay kitaabka anukat diraaf calaa tuxfat lashraaf raqamka laba kun hal boqol soddon iyo sideed baabu maa jaa fi itikaai rasuul ilah inoo jooga hada bilahi tawfiq